بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala baabu muujibaati اdiyati wاlcaaqilati wاlkafaara baabkani wuxuu ku saabsan yahay waxyaabaha waajibinaya magtii iyo caaqiladii magtu ay ku waajibaysay oo laga hadlayo iyo kafaaradii waxa weeye magta ka waajibaysay saddexdaa shay ayuu musanifku u guntay oo midba uu fasal gooni ah kaga hadli doono laakiin waxyaabo kalena uu raacin doonaa sida noo imaan doonta in sha allahu wuxuu saaxa idaa saaxa hadduu ku qayliyo calaa sabiyin ilmo yar ilmahaasoo laa yumayizu waxba aan kala garanayn ilmahaasoo calaa arafin calaa arafi satxin guri dushii qarkiisa saaran oo fa waqaca ilmihii uu ku soo dhaco bidaalika bisababi daalika arrinkaas sababtiisa oo fa maata dabeedna uu dhinto fa diyatun fa fiihi waxaa ku waajibaysa diyatun mag muqalladatun oo la adkeeyey cala alcaaqilati caaqiladana way saaran tahay magtaasi wa fii qowli qowl baa wuxuu leeyahy maye yajibu waxaa ku waajibayaa wixii lasoo tilmaamay qisaasun qisaas wuxuu ku yidhi hadduu oo guri dushii saaran meel jar ah uu ku qayliyo dabeetana ilmihii qayladii uu ku argagaxo naxdin darteed marka guriga oga duulo dabeetana uu sidaa uu ku dhinto waxaa ka waajibaysa mag la adkeeyey magtaasina waxay saaran tahay tolka waayahay maxaa yeelay arrinkani dee wuxuu sababay ilmihii inuu geeri uu ku dhaco oo u dhinto wax loo qastayna ma ahayn yani wax inta badan ilmuhu dee camdan oo u dhinto ma aha laakiin waa shibu camd marka qowlkan markuu leeyahay diy muallada waxaa laga soo qaaday shibu camd qowl kale wuxuu leeyahy maya yajibu qisaas qisaas baa waajibaysa qowlkan wuxuu leeyahy waa camdi ninkan ilmaha inuu dilo ugu talagalay mar hadduu ilmahan ku qayliyey ilmaha meel jar ah ku taagan dabeetana uu sidaa ku dhinto dee asagaa dilay eh waxaa lagu leeyahay qisaas ama diyo muqallad ah haddii qisaasti la cafiyo marka qowlka dambena camdi u ka dhigay kaa horena shibu camdi u ka dhigay saaxa idaa saaxa hadduu ku qaliyo calaa sabiyin ilmo yar ilmahaasoo laa yumayiz waxba aan kala garanaynin calaa arafi saطxin guri dushii qarkiisa saaran oo fawaqaca ku soo dhaco ilmihii bidalika bisababi dalika qiradaa lagu qeliya sababteeda oo famaata dabeetana uu dhinto fadiyatun fatajib waxaa waajibaysa diyatun muqalladatun oo la adkeeyey cala alcaaqilati bay ku waajibaysaa i qwli qowlba wuu leya maya qisaasun qisaas baa waajibaysa maxaa yeeley qowlka dambe wuxuu leeyahay waa haalib ilmuhu inuu arrinkaa ku dhinto qowlka horena wuxuu leeyahay haalib ma marka waxaa laisku haystaa waa haalib inuu ilmuhu sidaa ku dhaco ku dhinto iyo ma ah laisku haystaa walow kaana hadduu yahay ilmihii lagu qaliyey biardin mid ku sugan dhul dhul buuba taagan yahay aw mase saax wuxuu ku qaliyey guri dushii qarkiisa saaran falaa diyata markaasi ma ma waajibayso wuxuu ku yidhi haddii ilmaha lagu qaliyo uu taagnaa dhulka dushiisa oo dabeetana markii lagu qaliye buu dhintayba qayladii buu dhintay markaa waxaa weeye wax mag oo ka waajibaysa ma jirto maxaa yaele waa naadir inuu ilmuhu sidaa ku dhinto haddii qofkan uu ku qayliyey uu qof weyn oo qaangaadh ah oo meel jar ah ku taagan dabeetana jarkiibuu ka dhacay wuu dhintay kaasina ma ka waajibi mayso sababtoo ah dee waa naadir inuu sidaa ku dhinto qofka qaangaadhka inta badan dee qaylada xad ma keento meel ka duulo waa laga yaaba inuu naxo lakin wuu isqaban karaa oo qof caqli leh wuxuu idhi washahru silaaxin hub in galka laga siibo ka siyaaxin qayla unbuu la yahay wa muraahiqun kii qaangaarhka ku dhowaa mutayaqidun oo baraarugsan oo soo jeeda ka baaliqin mid qaangaadha muu la mid yahay wuxuu ku yidhi haddii galka laga siibo seef ama waran oo isagoo waralacle qofkii dee lagu soo fiiqo dabeetana ilmihii yaraa uu argagaxo isagoo meel sadxi ah saaran oo uu sadxigii ka dhaco naxdin darteed wuu magdhabayaa diya muqallad ah oo caaqilada bixinayso ayuu ku magdhabaya waa shibu camd qowlka horena wuxuu leeyahay qisaas haddii dhul uu taagan yahay oo sidaa ku dhintana diye ma jirto maxaa yeele inta badan dee kalka laga siibay ilmihii waa argagixi laakiin u dhiman mahayo sida caadiga ah waa naadir inuu dhinto marka ma magdhabayo tafsiilkiina soo dhaafay maa gelaya haddii qofkani uu yahay muraahiq qof qaangaadhka ku dhow weli aan qaan gaadhin isla markaana uu baraarugsan yahay kaasi sida sabi oo kale meehee qaangaarhkii qofkii qaangaarhka ahaa ayuu la xugum yahay marka qofka qaangaarhkana waxaa na soo dhaafta haddii lagu qayliyo asagoo sadxi saaran oo uu ka dhaco jarki dabeetana uu sidaa ku dhinto in wax diya aysan jirin sidoo kale maxaa ilmaha dee qaangaarhka ku dhow baaliqi wuu mid yahay maxayna inta badan ku taaturi mahaya arrinkaas wa shahru silaaxin hubkii in galka laga siibo sida seefti iyo wixii la midka ah ka siyaaxin qayladii bay la mid hahrusilaax hadda waxaa la mid ah qoriga qofkii lagu fiiqo intii dee la koongareeyo oo la furo qofkii lagu soo fiiqo qofkuu nix haaliba saga baa ka khatarsanba seefta oo ka naxdi badan taana waa la mid wa shahru silaaxin in hubkii qofkii waxa weeye galka looga siibo ama lagu fiiqo ka siyaaxin kayra buu la mid yahay wamuraahiqun mid qaangaadhkii ku dhow mutayaqidin oo baraarugsanka baaliqi mid qaangaadhaan ah buu la mid yahay walow saaxa hadduu ku qayliyo calaa saydin ugaadh oo fataraba dabeetana uu isbaraanbaro oo uu argagaxo sabiyun ilma yar wasaqada uu dhaco fadiyatun mag baa waajibaysa mukhafafatun oo la fududeeyey cala alcaaqilati tolkii bay ku waajibaysaa wuxuu ku yidhi haddii uu ugaadh ku qayliyo ugaadh meesha socotay buu ku qayliyo qofkii dabeetana ilma yar oo sadxi saaraa meel sadxi ah ayaa argagaxay oo dabeetana meeshii ka soo dhacay oo dhintay jarkiiba ka soo dhaco wuu dhintay mag mukhafafa waajibaysa tolkeena ku waajibaysaa maxaa yeelay qofkan oo lama qastin qayladiisa ilmaha yarka ah ee awaadhaas oo la qastay marka ilmihiina sidaasuu jarkii oga soo dhacay sidaasuuna ku dhintay marka diya mukhafafa ayaa waajibaysa tii horena waxaa diya muqallada maadaama ilmaha uu la qastay qaylada tanna ilmaha olama qastina ugaadho ola qasta wuxuu hi walow sax hadduu ku qeliya calaa sayidin ugaadho fadaraba uu isbaraanbaro sabiyun ilma oo gilgisho oo saqaa uu soo dhaco jarki ka soo dhaco fadiyatun mag waajibaysa muafafatun alfudic alcaaqilat kolkiiba waajibaysa walow alaba haddii uu dalbo sulطaanu nin madaxa man haweeney hadduu dalbo dukirat lagu sheegay agtiisa bisuuin xumaan oo uu dalbay in lasoo xaadiriyo faajhadat ilmihii ay soo tuurto dumina waa la magdhabayaa aljaniinu waxa weye ilmihii waa la magdhabaya wuxuu ku yihi nin madax ah ama taliye ah ayaa haweeney dembi lagu sheegay ayuu yidhi hala soo qabto ciidankii u soo diray dabeetana waxay maqashay inuu taliyihii dalbay oo ciidanku soo maqan yahay gabadhuna uur bay lahayd ilmihii bay soo tuurtay naxdin awgeed ilmahaa ay soo tuurtay magdhowgiisii waa waajib wuxuuna ku waajibayaa ninkaa taliyaha caaqiladiisa isagu muuna u qasdin sidaa darteed ayaa bixinaya magta ilmahaas qura ayaa ka waajibaysa mag ma ah waa uro way noo imaan insha allahu taala uradu waxay tahay walow alaba sulaanu nin madaxa hadduu man haweeney dukirad lagu sheegay agtiisa bisuuin xumaan faajhadat ilmihi ay soo turta dumina waa ilmihi walow wadaca hadduu dejiyo sabiira ilmayar fii masbacatin dhul dugaagu ku badan yaho faakalahu uu cuna sawcun dugaag falaa damaana magdhow ma jiro waqiila waxaa lihi lam yumkin hadduuna u suroobin ilmihii intiqaalun meeshii inuu ka dhaqaaqo ka guuro damina waa uu magdhabayaa waayahay wuxuu ku yidhi ilmo yar haddii uu baa ilmihii sababtoo ah dejintaa uu dejiyey ihlaag ma ah asagu muusan la baashirin ilmaha dilkiisii wax dugaaggii u maangeliy ilmihii inuu cunana muuna samaynin oo afka muuna u gelinin ama xero muuna ugu xidhin ama muusan maaragtay ku soo dirin ee dhul bannaan oo dugaag ku badan yahay umuu ilmihii dhigay markaa ma magdhabayo waaya qiil baa wuxuu leeyahay maya uusan awoodi karin meesha inuu ka dhaqaaqo oo iskaga baxsado waa la magdhabayaa maxaa yeelay dee curfan waxaa loo arkaya sida curfiga ah arrinkaasi halaag qowlka horena wuxuu leey curfiga loo arki maayo halaag wuu xadgudbay oo waa la laakiin magdhow lagu yeelan maayo wuxuu ihi walow wadac hadduu sabiyan ilma yar fii masbacatin dugaag ku badan yahy faakala uu cuna sabcun dugaag falaa damaana magdhow ma jiro waqiila waxaa la yidhi in yumkinu hadduuna u suuroobin intiqaalun meeshii inuu iskaga guuro damina waa uu magdhabeeya walow tabica la raaco bisayfin sayf haariban mid ka cararay minhu xaggiisa oo ka baxsaday oo faramaa kii baxsanayay ku tuuro nafsahu naftiisa bimaain biyo dhexdooda aw amase naarin dab ku tuuro aw amase min sadxin meel saro ayuu naftiisa ka soo tuuray falaa damaana magdhow ma jiro waayahay wuxuu ihi qof kale oo ka cararayo ka baxsanaya ayuu seef la raacay ama qori buu ku caydsaday adugu xub oo ka cararaya qofkan ayuunbuu eh, la dabagalay dabeetana qofkiibaa naftiisii biyo ku tuuray ku maanshoodo ku dhintay ama dabbuu ku tuuray oo dabkiiba ku halaagsamay ama meel jar ah ayuu ka boodo ku dhintay wax magdhow ah oo kii dabagalay lagu leeyahay ma jiro maxaa yeelay qofkani wuu un caydhsanaye dee muusan la baashtirin halaagii asagaa istuuray asagaa biyaha soo arkaya isku tuuray dabka asagaa isku tuuray jarka asagaa iska tuuray marka qofkan waa qof caaqil ah oo baaliq ah asagaa halaaga naftiisa la baasharay oo isdilay waay wuxuu yihi walow tabic hadduu la raaco bisayfin sayf haariban midhu mid asaga ka baxsanaya faramaa nafsahu naftiisuu ku tuuro bimaain biyo oo mase naarin dab aw mase min sadxin meel sare falaa damaana magna uma jiro falow waqaca haddii uu ku dhaco kii baxsanayay wixii lasoo tilmaamay jaahilan asagoon ogayn eh, licaman indhala'aan awgeed aw mase dulmatin mugdi awgi dabina waa u wakada waxaa la mid ah low inhasafa hadduu la go'o bihi qofkii saqfun saanqaaf hadduu la go'o fii harabihi cararkiisa dhexdiisa ku dhinto waa uu magdhabayaa filasax muctamad haddaan wuxuu ku qofkan baxsadka ah ee ninkan uu raacdaysanaya ee uu seefta la daba raacayo hadduu yahay qof aan ogeynba jarkan ama biyaha ama dabkan asagoon arkaynin buu ku dhacay indhala-aan awgeed qofka uu indhalaa waxbamuuna arkayn saa darteed bu dabkii ama biyihii ama jarkii ugu dhacay ama meeshaa mugdi ahayd saa darteed jarkan uu ku dhacay muuna arkayninba ama ceel la daboolay buu ahaa saasoo ugu dhacay intaasoo dhan uu magdhabaya kii dabagalay maxaa yeelay qofkan baaliqaha ee baxsadka ah muuna u qastin naftiisu inuu halaago qofkan cayrsanayana isagaa u magangeliyay inuu dee khatartaa ku dhaco saas darteed markaa uu magdhabaya yani magtiisuu bixinaya haddii qofkan baxsadka ah meel saqafa uu ku cararayy dabeetna maalan jingad ama saliig buu ku dul socday dabeetna saqafkii baa la go-ay uu ka dhacay dhulku ku dhacayoo wuu dhintay taana wuu magdhabaya maxaa yeeley qofka de naftiisa ola qastin inuu halkaa iska tuure meeshan ku cararayey ayaa la go'day qofkanaan u sababay inuu meeshan ku cararo muuse ku carareene qofkanaa u magangeliyey darteed uu magdhabaya wuxuu ihi walow sullima haddii loo dhiibo sabiyun ilma yar ilaa nin dabaasha yaqaana liyucallimahu si u baro dabaashii oo faqariqa ilmihii yaraa uu ku wajabat waxaa waajibaysa diyatuhu magtiisa waaya ilmo yar baa loo dhiibay nin dabaasha ku xeel dheer si uu dabaashii u baro dabeetana ilmihii ayaa biyihii uu dabaasha ku barayey kumaashadoo ku dhintay magtiisii ayaa ku waajibaysa ninkan sabaaxa caaqiladiisa sababtoo ah ilmahani wuxuu ku dhintay waa ihmaalka ninkan ninkan tababarayey ayaa dayacay waxaana laga rabay inuu ilmahan ilaaliyo siduu asagooba u xilqaaday saa darteed damaankiisa ayuu saaran yahay oo caairadiisa ayaa magti ka bixinaysa walow sullima haddii loo dhiibay sabiyun ilmayr la sabaaxin mid dabaasha yaqaana liyucallimahu si uu u baro dabaashii oo faqri qalbihi umaanshooda wajabad waxaa waajibaysa diyatu magtiisa wayadmanu qofkii wuu mag dhabayaa bixafri bi'rin bisababi xafri bi'rin ceel qodaalkiisa sababtiisa uu ku magdhabayaa biirigaasoo cudwaanin xadgudub ah la fii milkihi laa yadmanu ku magdhabi mahayo qodaalkii ceelka fii milkihi milkigiisa hadduu ka qodo waa mawaatin meel bannaan wuxuu ku yidhi qofkii haddii uu ceel uu qodo isla markaa qodaalka ceelka uu yahay mid uu ku xadgudbay wuu magdhabaya wax alla wixii ceelkaa ku dhacaa markaa goormuu ceelka qodaalkiisu xadgudub noqonaya waa haddii uuna milkigiisa ka qodana milki hayrihi qof kale milkigiisu ka qodo gurigiisu ka qodo ama dhulkiisiibuu ka qoday bihayri idnihi qofka kale dhulkaas ka lahaana muuna ufasixin ama wuxuu ka qoday dhul asagay qof kale isku leeyihiin isagoon shariigiisii ufasixin ama shaaric yar oo dayiq oo cidhiidhi ah ayuu ka qoday ceelkii de qofkii soo mariyay shaaricaasna kolley kolleyba ceelku ku dhici maxaa yeel waa wada yar ah markaan waxad gudbay ama shaaric waasica ah ayuu ceelka qoday maslaxada naftiisana uu ku qaday bikayri idni iyadoo loo idmin wax alla wixii ku halaagsama ceelkaas ama aadami ahaado ama xoolo ahaadaan waaba magdhabaya laakiin caaqiladiisa ayaa bixinaysa waaya laafii milkii markuu ku leeyahayna waxooga jeedaa hadduu milkigiisa ka qodo dhulkiisa ma magdhabayo ille markaa muuna xad gudbina gurigiisa hadduu ka qodo ama dhulkiisa hadduu ka qodo ma magdhabayo waa mawaatin dhul bannaan oo cidna isan lahayn buu ka qoday taanama magdhabayo waaya wayadmanuu magdhabayaa qofkii bixafri biirin bisababi xafri biirin ceel qodaalkiisa sababtiisu ku magdhabayaa xafrigaasoo cudwaanin xadgudub ah laa fii milkihi milkigiisa uuna ka qodin waa mawaati meel bannaan uusan ka qodin walow xafara hadduu ka qodo bidihliisihi daaraddiisa bi'iran ceel oo wadaca uu u yeedho rajulan nin fa saqada dabeetana ku dhaco faladharu muctamadu waxaa weeye damaanuu inuu magdhabayo aw amase xafara wcaalki wuxuu ka qoday bimilki hayrihi hayrkiisa milkigiisuu ka qoday aw mushtarakin dhul isla ka qoday bilaa idnin ayadoon loo fasaxin famadmuunun qodolkaasi waa mid la magdhabayo aw amase biariiqin jid buu ka qoday dayiqin oo cidhiidhi ah yaduru xaal uu dhibayo xafrigaasi almaarata dadkii jidka marayey fakada taa waa may la damaankiisu waajibaya aw amase laa yaduru ma dhibayo dadkii maarada ahaa walxaal adina alimaamu imaamkiina wuu fasaxay falaa damaana magdhow markaa ma jiro wailaa hadii kale imaamkuusan u fasixin inuu ceelkan qodo oo asagu iska qodo fayandur eeg in xafara hadduu u qoday limaslaxatihi maslaxada naftiisa fadamaanu damaan baa yejibu waajibaya aw amase xafara wuxuu qoday limaslaxatin dan caamatin oo guud falaa damaana markaa damaan ma jiro filadari muctamadaadaan qabanno wmasjidun masjidkiina ka ariiqin ariiqin buu la mid uu ka qodo ceel daaradda gurigiisa dabeetana nin uu ugu yeedho daaradda gurigiisa uu dhaho gurigayga igu imow dabeetana oo iska socda markuu daaraddii soo galay ayuunbuu ceelkan unu ka warhaynin oo loo qariyey haddii la doono waxbaa la saaray waxbaa lagu daday ceelkii male iyo waxbaa lagu daday ama mugdibaba ahaydoo muuna arkayn aman habeena ayaa lagu yeedhay saasuu qofkii ku dhintay markaama magdhabaya wuu magdhabayaa damaankiis waa lagu leeyahay maxaa yeeley asagaa dagay qofkan asagaa ceelkan u qariyey qofkanna muuna su qastin naftiisu inuu halaago marka asagaa magdhabaya waaya waa haddii tan waxaa laga soo reebay haddaba masaladii ahayd laafi milkii baa laga soo reebay laafi milkiisa inama soo dhaafin hadduu ceelka milkigiisa ka qoday inuusan magdhabaynin tan waa laga soo reebay waa maxaa markan dagid baa ku jirta qof buu dagay waaya dihliiska laba macno waa lagu fasiraa daaradan waa lagu fasiraa luqluuqa gurigan waa lagu fasiraa waa isku mid midkaad ku fasirtaba ama luqluuq gurigiisu ka qoday dabeetna qof baa ugu yar luqluuq inuu soo maro uu ku dhacay ama daaradda gurigiisu ka qoday qof baa ugu yar uu ku dhacay waa isku xuguma aw bimilki hayrihi ceedka wuxuu ka qoday qof kale milkigiisa qof kale dhul iskaliya u ka qoday ama dhul asagii qof kale ka dhexeeyey buu ka qoday qofkii guriga iska lahaa ama dhulka iska lahaa muuna ufasin ama kan mushtaraga ah shariigiisii dhulka lalahaa muuna ufasin labadaba u laabanaysa famadmuunu labada xaalaba waxay ka yimaada ceelkaas uma dhabaya masalada waxay soo hosgelaysaa oy miaal noqonaysaa wayadmanu bixafri bi'rin cudwaanin halkuu yidhi ilaan labadan buu ku tacadiyey xaq muusan ulahayn dhul aanu lahayn oo loo fasixin ceelin uu ka qodo xaq maanu ulahayn dhul qof kale isku leeyihiin oon loo fasixin inuu ka qodo shariigiisuunu fasixin sidoo kale haddii uu eh, ceel ka qodo dariiq dayiq oo cidhiidhi ah oo dadkii maarada ahaa dee cidhiidhinaya oo dhib ku noqonaya inay dee ceelkaas ay markasta ka leexdaan oo dhinaca uga baydhaan dhib ku noqonayso taasina uu magdhabaya wixii ka yimaado sidoo kale hadduu dariiqu uusan dayiq ahayn eh, oo ariiq waasic u yahay isla markaa imaamku uu u fasaxay uu yidhi dadka ceel oga qoda halkaas madaxweynihu ka soo fasax qaatay ama dowladdiiba u fasaxay halka inu ceel ka qodo dariiqa dhinaciisa maalan isla dariiqi weeyaan laakiin koonihiisa taanaa damaan male haddii laakiin dowladda ayna u fasixin oo asagu qodo ceelka waan eegaynaa oo maslaxada naftiisa u qoday mise danguud buu u qoday hadduu dantiisa u qoday wuu magdhabaya hadduu danguud u qodayna khilaaf baa ku jira laakiin sida adharka ma magdhabayn marka tafsiilkaasaa la geliya ceelka masaajidkaa ku yimid hadduu masjid uu ceel ka qodo tafsiilkiina soo dhaafay umaa la marinaya masjidku ma dayiqba ma waasaxba miyaa loo fasaxay miyaan loo fasaxin maslaxada naftiisa u qoday ma maslaxa caama u qoday tafsiilkii markana soo dhaafay un mari walow xafara hadduu ka qodo bidihliizin bidihliizihi daaraddiisa biiran ceel oo wadaca rajulan in ugu yeedho fasaqada ninkii uu ku dhaco ceelkii talaada rubcutameed waxa wey damaanu inuu magdhabeeyo awmase bimilki hayrihi hayrkiisa milkiisuu ka qoday awmase mushtaraka waxa weeye dhul isla leeyahay bilaa idnin idan la'aan buuna ku qoday labada jeerba famadmuunun qodaalkaas wixii ka yimaada waa magdhabayaa aw amase ceelkii wuxuu ka qoday biariiqin jid dayiqin oo cidhiidhi ah yaduru dhibaya almaarata dadkii jidka marayay fakada taawamay lamid taho waa magdhabayaa aw amase laa yaduru ma dhibayo qodaalkaasi dadkii maarada ahaa walxaal adina alimaam imaamkiina waa uu fasaxay falaa damaana kolkaa damaan ma jiro wailaa haddii kale oo imaamku una u fasixin fain xafar hadduu u qoday limaslaxatii maslaxada naftiisa dantiisa hadduu u qoday fadamaanu damaan baa waajibaya aw amase limaslaxatin caamatin dan guud buu u qoday falaa marka damaan ma jiro fi adhari muctamad haddaan qabanno wamasjidun masjidkiina ka ariiqin ariiqii buu la yahay fii xafri bi'din fiihi celin laga qodo tafsiilkiina soo dhaafi baan garaya wamaa wixii tawallada ka dhasha min janaaxin garab garabkaasoo loo soo fidiyey ilaa shaaricin jid famadmuunuhu waa mid lamaga dhabeeyo wayaxilu waxaa bannaan ikhraaju lmayaasiibi majarooradii in loo soo saaro ilaa shaaricin jidkii wataalifu wixii ku dhintaa majarooradaas bihaa mayaasiibta wixii ku dhintaa madmuun waa la magdhabayaa fi ljadiidi muctamad haddaan qabanno fain kaana hadduu yahay bacduhu miisaabka badhkii hadduu yahay fi ljidaari jidaarka mid ku jira oo fasaqad alkhaarij wixii soo baxay uu dhaco fakulu damaani damaankii oo idil ayaa waajibaya wain saqada haddii uu dhaco kulluhu majaroorkii oo idil fa nisfuhu damaanka niskiisaa waajibaya filasaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi wixii ka dhashaa janaax janaaxu waxaa weeye waxa guriga laga soo saarayo gidaarkiisa oo ama khashab ah ama saanqaaf ah iyo wixii la halmaado wuxuu nagu soo dhaafay fii baab asulx ayuu nagu soo dhaafay waaya janaaxaas lagu soo fidiyey shaaric wax alla wixii ka dhasha damaan ayaa ka waajibaya ama dawladda ha fasaxdo amigana fasaxda maaana jidka in la dheefsado waxay ku xidhantahay bisalaamat alcaaqiba caaqibada in dadku ay ka nabadgalaan oo caaqibadu ay saliimta ma bannaan tahay in majaroor guriga laga saaro oo shaarica loo saaro way bannaanta guriga inaad ka saarto ood bannaanka u saarto way bannaanta waayo majaroorka guriga qashinka ka qaadaya iyo biyahada iyo qashinka iyo la halmaado maxaa yaele waa nooc manaaficahoo baahi baa keenaysa laakiin wax alla wixii miisaabkaa ka dhasha waxawey dad hoos marayey ayaa ku dhacay qofbaa waxawey kusoo dhacay wax alla wixii ka dhashaa waa la damaano qaadaya haddii majaroorkaas badh ka mida uu gidaar ku jiro banna uu ka soo baxsan yahay wax alla wixii ka dhashaa oo markaa intii fasaqad alkhaarij intii soo baxsanayd baa soo dhacday intii gudaha meena soo dhici wuu kala go-ay intii bannaanka usoo baxsanayd baa soo dhacday oo qof ku dhacday ama alaabta jabisay damaanko dhan baa waajibay markaa haddii laakiin majarorkao dhan uu soo wada dhaco qaybtii gudaha ku jirtay iyo qaybtii waxa weeye banaanka taale yaa soo wada dhacday marka qof bay ku dhacday oo ay jijabisay ama dhibaato u geysatay nisfu damaan damaankii nis baa nisna waajibay oo waa markan majaroorka uu guriga badh uu ku jiro banna uu ka soo baxsan yahay barhkaa gudaha ku jira madmuun maaha waa gurigaagii inaad intifaacsato ood majaroor saartana dee waa aq baad uleedahay damaanna kama waajibay waxa ka soo baxsanba haddaba damaanka waajibaya damaanki marka waaa loo qaybiyey wixii khaarijka ahaa iyo wixii daakhilka ah marka nisba waajibay markan waxa weeye majaroorkii intii dibadda inay soo dhacday de inta dibaddaha dhammaanteed wixii ka dhashaa waa la damaano qaaday marka damaanka o dhan ba waajibay saasa marka loo kala qaaday wuxuu ku yihi wamaa tawallada wixii ka dhashaa min janaaxin garab ilaa haaricin haaric loo soo saaray waa garabkii waa weye saqafkii wii la midka ahaa famadmuun waa lama gdhabaya wey xillu waxaa bannaan ikhraaju lmayaziiri majaroorkii in loo soo saaro ilaa shaaricin jidhkii wataalif wuxuu ku dhintaa biha majaroorkaasi madmuunu mid lama gdhabayo wey fi ljadiidi qolka jadiidka haddaan qabanno fain kaana hadduu yahay bacduhu majarorka barhkii filjidaari mid jidaarku ku dhex jira fasakada uu soo dhaco alkhaariji intii ka soo baxsanayd majaroorka fa kullu damaani damaan oo dhan baa waajibaya waisakada hadduu soo dhaco kulluhu majaroorkii oo idil intii gudaha ku jirtay intii ka baxsanaydba oo asalkii baa laga soo gooyey fa nisfuhu damaanka niskiisa baa markaa waajibaya fil asax muctamid haddaan qabanno wainbanaa haddii uu qof uu dhiso jidaaraho gidaarkiisa maa'ilan xaalu yahay mid qalloocsan mase mustawiyan xaaluu yahay mid toosan ayuu dhisay oo famaala dabeetana wuu qalloocday oo wasaqada wuu soo dhacay gidaarkii falaa damaana damaan ma jiro waqiila waxaa layidhi in amkanahu hadduu u suurooba hadmuu gidaarki inuu dumiyo waislaaxu inuu hagaajiyo damina waa uu magdhabayaa walow saqada hadduu gidaarkii uu ku dhaco biariiqi jidkii oo facaara uu ku turanturoodo bihii gidaarkii soo dhacay shaksun qof oo mase telifa uu ku dhinto maalun xoolo ay ku dhintaan falaa damaana magdhow ma jiro ilaa saxib muctaba haddaan qabanno waaya walow arax hadduu tuuro qumaamaatin qashinqub wa qushuuri bidiikhin iyo xabxab qubki biariiqin jid hadduu ku tuuro famadmuunu waa mid lamaga dhawaya cala saxiib muctaba haddaan qabanno wuxuu ku yidhi hadduu gidaarkiisii uu dhiso asagoo alloocan gidaar alloocan buu qofkan dhistay gidaarkan wuxuu u qalloocsan yahay xagga shaarica waxaa la mid sida janaax janaaxan waxaana soo dhaaftay in wax alla wixii ka dhashaa la magdhabayo waaya tanna waa la mid hadduu gidaarkaa qallocsan uu soo dhaco oo qof ku dhinto ama xoole ay ku baaba'aan uu magdhabaya haddii laakiin gidaarkan uu dhisay yahay gidaar toosan dabeetana uu gidaarkii uu dhinac u ciiro dabeetana uu soo dhaco wax magdhawa ma jiro markaa maxaa yaele qofkan milkigiisuu ka tasarufay ciiriddaa uu soo ciirayna ficilkiisa kuma xasilin waa qadar alleh saa darteed hadduu gidaarkii isagoo toosan u dhiso kadibna uu soo ciiro uu soo dhaco damaan markaa ma jiro maxaa qofkan milkiisu ku tasarufay xadgudubna muuna samayn qiil baa wuxuu leey qofkan ay u suurowdo inuu gidaarka dumiyo oo hagaajiyo oo laakiin uu iska daayo oo san waxba hagaajinin dabeetana uu gidaarkii soo dumo oo uu naf uu dilo ama xoolo u baabi'iyo waa magdhabaya qolbaa sidaaleh maxaa qofkan wuu taksiiriyey wuxuu ka tegay gidaarkii inuu islaaxiyo hagaajiyo haddii gidaarkii uu dhul ku soo dhaco waddadiibuu ku soo dumay dabeetana burburkiisii ayaa qof baa ku turanturooday ama xoolo ayaa ku baaba'ay qofkii ku turanturoodayna wuu dhintay tusaale ahaan markaa wax damaan ah oo ka dhalanaya ma jiro sababtoo ah qofkan milkigiisibuu xoolo ka dhistay dhicitaankana ficilkiisa kuma xasilin sidaa darteed wax damaana lagu leeyahay ma jirto waay haddii qashinqub uu ku daadiyo jidhkii ama waxa weeye bidiiq xabxabka qubkiisa uu shaarici ku tuuro ama muuska qubkiisa iyo wixii la halmaado dee cagtu ay ku siibanayso dabeetana qof uu ku siibto oo uu dhulka ku dhaco dhinto ama jug soo gaadho ama dhaawacu soo gaadho waa uu magdhabaya maxaa yeele uu ku xadgudbay inuu waxyaabaha noocaasa ee dadka khatarta u keenaya inuu shaaricooda ku tuuro xadgudub bay ku ahayd marka horeba marka wax alla wixii ka dhashaa ee damaana waa lagu leeyahay arrintaana maanta way nagu badantahay dadku qashinka waxay ku daadiyaan shaarica dhagaxyaan bay dhigaan jidkii waxa weeye xabxabkay ku tuuraan qobkiisa mooska qobkiisa ku tuuraan dadkeen waxaad moodaa xaggaas inay maarata mas-uuliyaddooda aad u hoosayso wuxuu ihi wainbanaa hadduu dhiso jidaarahu gidaarkiisa maa inan xaalu yahay mid u janjeedha ilaa shaarici waaya shaaric mid u janjeedha xaalu yahay ka janaaxin janaax ula mid yaa umase mustawiyan xaalu yahay mid toosan oo famaala uu ciiro wasaqada uu soo dhaco falaa damaana magdhow ma jiro waqiila waxaa yidhahnaa makanow hadduu u suroobo hadmuhu gidaarkaa ciiray inuu dumiyo wa islaaxu hagaajiyo damina waa uu magdhabaya walow saqada hadduu gidaarkii uu kusoo dhaco biariiqi jidkii facaara bihi uu ku turanturoodo shaksun qof uu sidaa ku dhinto aw mise telifa maalin xoole ay ku baaba'aan gidaarkaa soo dhacay falaa damaana magdhow ma jiro fi lasaxi muctamad haddaan qaban walow tarax hadduu tuuro qumamaatin qashinqub wa qushuura biiikhin xabxab qubki bariiqin jid hadduu ku tuuro famadmuunun waa mid la magdhabaya cala asaxiixi muctamad haddaan qaban walow tacaaqaba hadday iscirbiyaan sababaa halaakin halaag labadiisa sabab fa cala alwali sababka hore unbaa loo raacayaa damaankii wadalika musawirun kaana waxaa lagu suureeyey bian xafara inuu qodo qof ceel oo wadaca aakhar mid kalena uu dhigo xajaran dhagax cudwaanan xadgudub labadaasi ay u dhacaan facuira bihi dabeetna lagu turanturoodo oo facuira idin qora mise facaara facuira aan laftirkay facuira lilmajhuul ba ii qoray laakiin waa waqaca baan isqabanayn facaray ku macaanta facaara uu ku turanturoodo bihi dhagaxii qof baa ku turanturooday wawaqaca uu ku dhacay alcaairi qofkii turanturooday biha ay fiiha ceelkiiba ku dhex dhacay aa kii dhagax dhigay baa damaanka lagu leeyahay fain lam yatacadda hadduusan xadgudbin alwaadicu kii dhagaxa dhigay falmanquulu sida lasoo naqliyey lasoo raray tadmiinu lxaafiri kii qoday in damaanku saaran yahay halkan wuxuu ku sheegayaa haddii sababihii talafka ama halaagga keenayay ay tacadudaan waay wuxuu laba sababood ayaa meesha yaalla labadaas sababoodna mid walba wuxuu keeni karaa qofkani inuu halaagsamo labadaas sababood laba qof baa kale sameeyey kolba sababka hore ayaa la saarayaa sababka hore ee waxa weeye talafku ku xasilay kan waxa weeye jiritaanka midkii horreeye labada sabab midkoodii horreeye maaha agga jiritaanka waa midkii talafku ku xasilay mar midkoodii kolba ah talafka u horreeyey ayaa damaanka la saaraya taa tusaalaheedu waxaa weeye laba qof ayaa midna eel qoday meel ka qoday dee aan loo ogolayn midna uu dhagax ceelka hortiisii dhigay qof baa soo maray meeshii ceelku ka qodnaa dabeetana dhagaxiiba ku turanturoodo ceelkiiba ku dhacay meesha laba sababood baa sabab koobaad waa dhagaxa meesha la dhigay ee lagu trantroonayo sababka labaadna waa ceelkaa lagu dhacay marka damaankii waxaan saaraynaa qofka dhagaxa dhigay maxaa yeele waa sababkii koobaad ee talafka ku xasilay haba horey haduu doono ceelka qodaalkiisa ha horeeyo oo dhagaxdhigu ha dambeeyo ama dhagaxdhigu ha horey qodaalka eelka ha dambeeyo taa muhiim ma ah ee waa muhiim waxaa muhiim ahun sababka uu talafku hore ku xasilay taas wey sababtoo ah qofkan dhagaxa dhigay ayaa keenay ceelkan inuu ku dhaco markuu ku turanturada dhagaxii ayuu ceel ku dhacay taasa marka loo saaray damaanka hadii qodaalka ceelku uu xoog badan yahayna qofkii ceelka qoday baa la saaraya sababka tusaale ahaan haddii qofna uu ceel qodo qofna uu ceelka hoostiisa uu dhigo waran ama sakiin buu dhigay ama mindi toorey buu dhigay waa faad sooma godkii god buu qof qoday afna godki wa dhexgeliya toori ama waran ka taagay dabeetana qof baa turanturoodo ceelkiibuu ku dhacay tooridii ama waxa weeye warankiibaa galay qofkii sidaas ku dhintay kii ceelka qoday lagu leehay sababtoo ah kanaa u sababay inuu tooridan ku dhaco waayo kolba labadaasba midka xooga badan ee talaf ku xasilay ayaan saaraynaa haddii ka warran qofkii dhagaxa dhigay uusan xadgudbin oo tusaalahaan milkigiisa ayuuba dhigayba dhagaxa kaa laakiin ceelka qoday wuu adgudbay meel aan milkiis milkiisa ahayn buu ceelka ka qoday marka xaafirka ayaa damaanku u saaraya kii ceelka qoday buu damaanku saaraya maaa isagaa adgudba walow tacaaqaba hadday iscirbiyaan sababaha halaaki halaag labadiisa sababood facala alawali kan hore umaa damaankii la saaraya labada sababood midka hore wadalika kaasina musawir waxaa lagu suuraya bian xafara midbaa wuxuu qoday biiran ceel wawadaca aakharu mid kalena wuxuu dhigay xajaran dhagax odaalka ceelka iyo dhagaxdhigaaba cudwaanan xadgudub bay ahaayeen fa cuira bihi dabeetna waa lagu turanturooday oo waaca uu ku dhacay kii turanturooday biha ay fiiha ceelkiiba ku dhacay facala alwaadici fadamaanu damaankii cala alwaadici kii waxa weeye dhagaxa dhigay ayuu ku waajibaya fain lam yatacadda hadduusan xadgudbin waadici falmanquulu se la soo guuriyey tadmiinu lxaafiri kii waxa weye ceelka qoday inuu magdhowii saaran yahay walow wadaca hadduu dejiyo dhagax wa aakharaani laba kalena xajara dhagax kala dhigeen oo facaara bihimaa labadii dhagaxba ku turanturo qof oo fadamaanu magdhowgii alaau saddex qaybood baa qaybinaya wa qiila waxaa nisfaani laba isleeg baa qaybinaya wuxuu ku idhi nin dhagax dhigay laba kalena dhagax bay isla soo qaadeenoo way dhigeen dabeetana labadii dhagax ayuu qof ku turanturooday labadiiba ku turanturooday wuu dhintay wuu dhacay waaya damaanka waxaa loo qaybinaya sida muctamadka saddex isleeg madaxyadoodii baa la eegaya dhagaxyada lagama eegayo saddexdaa ayaa loo qaybinaya si isleeg baa magtii loogu qaybinaya qiilla wuxuu leeya maya nis iyo nis loo qaybinayaa labadii waxa weye dhagaxa isla qaadayna nis la saaraya kii dhagax keliya lahaana nis la saaraya maxaa saa loogu qaybinaya binisbati lilaxjaar labadii dhagax baan eegaynaa dhagaxna hal nin keenay dhagaxna laba nin baa isla soo qaatay marka dhagaxyadiibuu ka dambe kii horena wuxuu egay saddexda nin ee dhagaxyada ee waxa weeye meesha dhigay walow wadaca hadduu dhigo xajra dhagax waaakharaan laba kalena xajra dhagax kale ay dhigaan facaara bihimaa mid uu ku turanturoodo fadamaanu damaankii ilaatu saddex qaybood weeye waqiila waxay nisfaani laba nis weeye walow wadaca hadduu dhigo xajra dhagax facaara bihi ku turanturooda rajulun nin fadaxrajahu uu wilaanwiliyey oo fadaxrajahu uu wilaanwiliyo oo facaara bihi aakhara mid kale uu ku turanturoodo dhagxii la wilaawiliyey damiirahu lmudaxriju kii wilaawiliyey ayaa magdhabay waaga nin dhagax meel dhigay dabeetana mid kala ku turonturooday dhagaxii meeshii uu ka dhaqaajiyey meel kaloo dhagaxi u guuray ku kala yimid oo dhagaxii mar labaad ku turonturooday la dhaqaajiyey meesha laga guuriyey dabeetana uu ku dhinta uu ku halaagsamay damaankii waxaa lagu leehay kii hore dhagax dhigay mise kii ku turonturooday meeshii ka dhaqaajiyey kii ka dhaqaajiyey baa lagu leeyahay maxaa yeelay waa sababaha halaakin soo yani kii dambeeyey ayaa meeshan dhagaxii ka raray oo meeshan dhigay hadduu meeshii hore oori laha muuna ku turoturooden de markaa maadaama meeshuu ka dhaqaajiyey ninkana meeshii u ku soo beegmay kii dambe ee dhagax halkaa dhigay ayaa lagu leeyahay yuusan u qasdinba ataa anaguna dhiman waa loo dilaya laakiin mag baa ka waajibaysa walow wadac hadduu dhigo xajaran dhagaxa oo meel dhigo facaara bihi rajulu nin uu ku turanturoodo fadaxrajahu uu wilaanwiliyo facaara uu ku turanturoodo bihi dhagixii aakharu mid kale daminahu waxaa magdhabay almudaxriju kii wilaanwiliyey walow caara hadduu ku turanturoodo mid socda biqaacidin mid fadhiya aw naa'ibin ama mid hurda aw waaqifin ama mid taagan biariiqi jidkii intaaba biariiq wuxuu u taagan yahay biqaacidin aw naaibin aw waaqifin marka waxaa leedahay walow caara hadduu ku turanturoodo biqaacidin mid fadhiya biariiqi jidkii aw naa'ibin ama mid hurda biariiqi jidkii aw waaqifin ama mid taagan biariiqi jidkii wamaataa labadii qof ay dhintaan kii turanturooday kii lagu turanturoodayba oo amase axaduhumaa midkood u dhinto falaa damaana magdhow ma jiro in itasaca dariiq jidka haduu waasac yahay wailaa haddii kale jidka uusan waasac ahayn falmadhabu muctamad waxaa weeye ihdaaru qaacidin kii fadhiyey in hadur laga dhigayo wanaa'imin kii hurday laa caairin kii ku turanturooday hadur laga dhigi mahayo bihimaa labadooda wa damaanu waaqifin waayahay kii taagnaa waa la magdhabayaa laa caasiri kii ku turanturoodaynas lamagdhamimahayo bihi asaga wuxuu ku yidhi nin uu shaaric fadhiisto dabeetana nin kaleoo shaarici maraya uu ku turanturoodo oo ku kufo uu dhinto ama mid uu shaaricu seexdo dabeetana mid shaarici maraya uu ku turanturoodo u dhinto ama mid uu shaaric istaago dabeetana mid shaarici maraya uu ku turanturoodo uu dhinto ama labadoodaba ay dhintaan kii turanturoodaiy kii lagu turanturoodayba damaan ma jiro wax magdhow ma jiro haddii shaaricu yahay shaaric waasicah shaaric ballaaran hadduu yahay maxaa yeele midna muusan xadgudbe shaarica waasica dee qofkii e, shaaricuu ballaaran yahay maxaa qofkan meeshan uu jiifo ama uu fadhiyo ama uu taagan yahay ku soo mariyey kan kalena dee asagaaba istaagay soo marka cidna waxa weeye magdhow lagu yeelan maayo labadoo waa hado haddii laakiin shaaricu uusan waasic ahayn oo shaaric dayiqa uu yahay maxaan kii qaacidka ahaa ee fadhiya shaarica iyo kii hurday labadoodaba waxa weye magdhow ma leh waa hadab maxaa yeelay ayaga ayaa ku xadgudbay inay shaaric fadhiistaan shaaric dayiq inay fadhiistaan ama seexdaan way ku xadgudbeen kan laakiin ku turanturooday labadooda waxa weeye magdhowgiisu waa waajib maxaa yeeley asagoo hadur ma aho muusan xadgudbin caaqidadooda ayaa magtiisi lagu leeyahay kii taagnaabaa kuu soo kii shaarica taagnaa ee lagu turanturooday asaga waxa weeye waa la magdhabayaa maxaa qofka waxaa laga yaabaa shaaricu inuu istaago muraad ama uu hadlayo taleefon ku hadlayo ama uu tacab u istaago ama uu wax dhegaysanayo ama saaxiibkii uu sugayo shaaricda waa la iska istaagaa hadii jeer marka taasi gef maaha <coughs> qofkii laakiin ku turanturooday magdhow male asaga kii ku turanturooday qofkaa taagan asagoo magdhow male wuxuu idhi walow caar hadduu ku tirantirooday biqaacidin mid shaaric fadhiya ow naa'ibin ama shaaric mid hurda ow waaqifin ama mid taagan biariiqi shaaric oo wamaataa labadooduba ay dhintaan kii turantiradii kii lagu turantirooday oo axadu midkood uu dhinto falaa damaana magdhow ma jiro in tasaca dariiq jidka hadduu waasac yahay wa ilaa haddii kale jidka uusan waasac ahayn oo jidka uu cidhiidhi yahay falmadabu muctamed waxaa weeye idaaru qaacidin kii fadhiyin hadur laga soo qaaday yani waxba laga soo qaadi mahayo magtiisii waa naa'imin kii hurdayna magtiisii waxba laga soo qaadi mahayo laa caairin kii ku turantirooday laakiin bihimaa labadooda waxa weeye hadow laga soo qaadi mahaye waa la magdhabaya wa damaanu waaqifin kii shaarica taagnaa ee lagu turanturooday waa la magdhabaya laa xaairin kii ku turanturooday laakiin la magdhabi mahayo bihii kii taagnaa wallahu tacala aclam wsal allah wslm ala nabina